baabyo weeyaan baabkan in eh, masaajidda dhexdooda laga taago eh, teendha oo teendhadaa la isticmaalo haddii dan ay keento inay bannaanta ayaa muxuu ahaa u baab yahay xadiidka toddoba boqol iyo sagaalaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasa aleh raxmat ullah akhbaranaa abu daawuud abu daawuud waa sulaymaan ibnu sayf weeyaan aلطaئي waa ثiqaة xaafiظ qaala xadaثanaa yaclى ibnu cubayd weeyaan alkuufi yaclى ibnu cubayd alkuufi weeyaan waa ثiqaة laakiin axaadiiث اthawri haddii laakiin alimaam sufyaan athawri axaadiid uu ka wariyo fa fiiha liin axaadiista ayada waa daciif weeyaan tabardari badan ayaa ku jirta laakiin sida kale waa nin iqa ah oo weliba waxaa weeyaan faqiih ah laakiin axaadiid athawri uu ka wariyey waa laga fiirsana qala wuxu uhi xadaanaa yaxya bn saciid alansaari weyaan iqatu habtun xuja can camrata camra binti cabdiraxmaan alansaariya waa iqa can caaishata radia allahu tacala an ardaaha qaalat waxay tihi umuna caaisha kaana wuxuu ahday rasul rasulka al sal slm idaa araada hadduu doono an yactakifa inuu ictikaafo salla subxa salaad subax ayuu tukan jiray uma intaa kadibna dakhala wuxuu geli jiray fi lmakaani makaanka alladii booskaasoo yuriidu u doona an yactakifa fiihi inuu ku ictikaafo ayuu nabiga geli jiray sal slm fa araada nabigu wuxuu doonay sana sanadaha ka mid a ah an yactakifa inuu ictikaafo alcashra alawaakhira min ramadaan tobanka dambe bisha ramadaan inuu ictikaafo ayuu damcay una go'aansaday fa amara nabigu wuxuu faray an tudraba lahu alkhibaa faduribat lahu khibaaun kadibna teendho ayaa loo taagay nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam masjid gudihiisa wa amarat xafsatu xafsa bintu cumar umi lmuminiin zawji nebi sal l slem ayadna waxay amartay in loo taagay ayadna faduribat laha khibaaun ayadna teendha loo taagay falamaa ra'at goortii ay arg zaynabu zaynab waa zawji nebi sal l slem ayadna ay aragtay khibaaha teendhadeedii amarata iyadna waxay fartay in teendha loo taaga faduriba waxaa loo taagay laha iyada khibaaun teendha ayaa loo taagay masjidkii muxuu noqday tendhooyin falamaa goortii ra'aa uu arkay dalika arrinkaas rasul rasulka sal slm qaala wuxuu yidhi albira turidna ma iyo allow dhawaasho ayaad kala dan leedihiin waxaanaad samayseen teendha halkaana tu kaloo halkaa tu kaloo halkaa ma saasaad doonaysaan falam yactakif nabiga muusan ictikaafin sala allahu calayhi waali wasalam eh, fii ramadaana bisha ramadaan nabiga ictikaafku iska daayey wactakafa cashra min shawaal tobanka bisha shawaal ayuu nabigeena kadibna ictikaafay sala allahu calayhi waaalihi wasalam marka teendha in masjidka laga taago oo la isticmaalo haddii xaajo ay jirto iyo dan keenaysa oo wax la ogolaya waa noo imaan doontaa insha allahu tabaaraka wa sacad eh, ninkii ree madaxooda ahaa radia allahu tacala arda markii ay ku dhacday fallaartii oo weliba halbowlahay kaga dhacday waa tii halkaas istaal looga dhigay masjidka nabigeena sala allahu alay slam oo tandha loo taagay laakiin haddii ay arrinta keenaysa in laisku daydaydo oo masjidka dhanba uu wada tendho noqda markaas waxaa weyaan maqsuudka hadafka la rabay waxaan ahayn baa meesha yimid sida awgeed markaas waa la zuulini haddii hadda masjidkee nin walba tendho yar uu ka taagto <laughs> tee lagu tukani laakiin qof xaajo lah oo loo garaabay amaba xaalad khaas haddii muxuu ahaa loo sameeyo arrinka isaga waxba dhibaataa kuma sugna sidaa weyaan <clears throat> waayahay xadiid todoba boqol iyo tobanaad qala imam nas alي ramat lla abarna waa xadii صaxiixa cubaydillahi bna saciida cubaydillahi bna saciid oo min shuyuukhi alimaam الnasaي hadii aad aragta waa abu qudaama asarksi abu qudaama asarksi weeyaan waa iqaة ma'muun waa nin lagu kalsoon yahay oona weliba aamin ah weeyaan qala xadaثna cabdالlahi bn numayr alhamdani waa iqaة صaaxibu xadiiثi min ahli الsunة qaalu xadaana hishaam bn curwa alfaqih ahabt weyaan alfaqih aiqa can abihi abihi cumr bn zubayr radi اlahu raximh ramata waasica wa iqat faqih can caaishat bn muminiin radi alahu ta arda qalat waxay tir caaisha usiiba waxaa la asiibay sacdun ma sacd ibni cubaada mise waa sacd ibni mucaad sacad weliba ree aws ayuu madax u yahay marka labadaa sacad midna waa ibni mucaad midna waa ibnu cubaada marka ninkan ree aws madaxdu ahaa ahaa mucaad ba mise ibnu cubaada cubaada sacd ibnu cubaada usiiba waxaa la asiibay oo la dhaawacay acdun sacd ayaa la dhaawacay yowma alkhandaqi maalintii khandaqi iyo godka magaalada mad lagu wareejinaya ayaa la dhaawacay waa qaswat alaxzaab ramaahu rajulu nin baa muxuuha soo toogtay oo min qurayshin reer quraysha ramyatan toog fi lakxal ama fi lakxul wuxuu ka toogtay meel gacanta diraaca halkaa ku taalla dhudhunka ku yeelo oo laakiin xididka la yidhaha halbowlaha amaba waxaa weeyaan xididka ay yidhaahdaan cirqu alxayaa oo qofka marba hadduu ka dhaawacmo dhiig usan istaagayn halkaas bay ka toogtay ood fallaarta kaga dhuftay fa calayhi rasuulula nabig alle wuxuu u taagay khaymatan teendha fi lmasjidi masaajid gudihiisa ugu taagay liyacuudahu inuu ku booqda ama ka booqda min qariibin meel u dhow ood ka warhay darteed ayuu nabigeena calayhi salaa slam halkaas teendha ugu taagay sala allahu calayhi waaalihi wasalam marka haddii xaajo iyo dan ay timaado in masjidka gudihiisa teenro la taagi kara ayaa laga qaadana xadiidka weeyaan idkhaalu sibyaani almasaajid baabu idkhaali asibyaan caruurta in la dhex geliyo ama la soo geliyo almasaajida masaajida inay bannaan tahay dhib lahayn ayaa waxaa weyn laga qaadanaya axaadii ama xadiid waxaa jiro daciif oo ah janibuu aha sibyaanakum masaajidakum awlaadiinna ka fogeeya iyo ilmihiinna yaryar caruurtan masaajidiinna ka fogeeya waa daciif laa taquum caleyh xuja lakin xadiis saxiix ah oo waxaa weeyaan saxiixeyn ku yeela bukhaari muslim ku yeel waa kan bal aan isla fiirino xadiidka waxaa weeyaan toddoba boqol toban iyo koobaad waa imam nasa aleh raxmat lla abarna qutayb saciid qaala xadaثana leyt can saciid ibn abi saciid almaqburi weeyaan iqatu tagayara qabla mowtihi biarbac siniin afar sana markii dhimashadiisa ay ka harsan tahay ayuu isku dardarsamay caleyhi can camr ibn sulaym azuraqi waa iqa weeyaan anahu isaga samic wuxuu ka maqlay abaa qataada abaa qataada saxaabiga jaliilka wuxuu ka maqlay alansaari yaquul isagoo leh baynamaa goor naxnu annaga juluusan aan fafadhino fi lmasjidi masjid gudihiisa id kharaja cayna waxaa noo soo baxay rasu rasulka al sal slm yaxmilu isagoo xambaarsan umaamata binti abilcaas ibnu rabiic ninka umaama la yidhahda gabaruu dhalay cafwan ninka la yidha abilcaas gabaruu dhalo la yidhaha umaama yaa u xambaarsanaa nabigeena sal slm wa ummuhaa gabadhaas umaamo ah hooyadeedna zaynabu bintu rasuuli illaahi sala اla slm waa zaynab oo nabigeena calayi sla slam u dhalay nabigeenna awow u ahaa gabadhiisaa dhashay wahiya iyadana sabiyatan waa canug yar yaxmiluhaa nabigu xambaarsan yahy sal l slm fasallaa rasul nabiga lagu tukaday sal slm wahiya iyadana calaa caatiqihi halkaas ay garabka ama qoorta u saaran tahay sala allahu calayh waali waslem yadacuhaa idaa rakaca markuu rukuuca nabiguu dhigi wa markuu rukuuco iyo sujuud iyo iska dhigi markii uu soo istaagana halkaasuu soo saara nabigeena sal allahu alay waslm ya halkaas ayuu saaranay sal allahu alay waslm xataa qadaa salaatahu ilaa salaadiisa nabigu ka dhammaystirto yafcalu dalika biha saas ayuu yeelay marna dhul buu marna kor u ahay allahu calayhi waali wasalam marka caruurta iska dhaaf in masjid la soo geliyey waaba la xambaarsanaan oo lagu tukado weliba mararka qaarna nabigeena ala sl waati halkaas laga fuulayo waxaa weeyaan canug yar xasan ibn cali ibn abi aalib radi allahu ta arda waxaa halkaas eh, ka fuulay oo sujuudda nabiga dheeray nabigana uu ka cudur daartoo yidhi wiilkayga ayaa iga dhigtay gaadiid faras buu iga dhigtay anna waxaan diiday in muxuu aha aan raaxadiisii iyo aan eh, ka gooy marka caruurta saas ayaa loola dhaqmaa weyaan waa wanaagaas dee kolley soomaalida waa <laughs> waxaan u malayna baabkaas aad eh, noo nooma sahlano allah yasir baabu rabi اlasiiri rabt اlasiiri qofka lasoo qafaaray amaba qofkii waxaa weeyaan maxbuuska ah in lagu xiro bisaariyati اmasjidi masjidka tiir ka mid a ah in lagu taago inta lagu jabeeyo kadibna lagu xiro silsiladii masjid gudihiisa haddii loo baahdo oo meel kaloo lagu xabiso la waayo inay banaanta y mxuu ahaa laga qaadana xadiidka ayaa laga qaad mxuu ayaa halkan ka gelayna weyn cafwan xadiidka todoba boqol toban iyo labaad waa xadiid saxiixa qala imam nas aleh ramat lla abarna qutayma bn saciid qala xadaana leyf can saciid ibn abi saciid almaqburi haddaan soo marnay annahu samica aba hurayra radi allahu ta ql isagoo ale bacaa rasuula nabiga alle wuxuu diray khaylan farda oo hubaysan abcan oo ciidan ah qibala najdin dhanka najdi najdi markii magaalada madiine la joogo waa dhanka bariga oo dhankaasay ka xigtaa riyaad ilaa xataa wadankan qasiim hadda loo yaqaano oo sheekh utaymiin iyo salligiis ahaa cunayse iyo burayde iyo mandiqadaas muxuu ahaa dhankaas wixii xag ka ah ayaa loo aqooni jiray najd ilaa najdigana waa sii soconayo ilaa arad ay gaaraysaa axaadii badan oo najdiga shar ku sheegaysana oo fidnad in halkaas ka soo burqan doonta sheegaysana way jirtaa marka culimada oo isdhaafiyaano waxay dhihi jireen najdi alciraaq meesha ciraaq iyo halkaas weyaano halkaasaa uu loosoo tuuri jiray ficlan dee hadda masaaib kuma yara ciraaq waad aragteeno waa meeshii xajaaj uu muxuu aha yidhi waa in shaqo laga qabto ila alaana fidno kama dhammaato weligeed un inqilaabaad iyo bala iyo imtixaan iyo islaayn iyo madaahib yani dhibkeeda ma yara hadda baladan ku dhacday caalam alcarabi meesha ay kasoo hadda bilaabatay oo mushkiladeedii ay ka bilaabatay burburkan markii afghanistan laga soo tago oo caalam alislaami ah laakiin meeshii labaad waxay ahayd ciraaq eh, xitaa soomaaliya oo dhisan ayay belada ku bilaabatay sooma ogdi soomaaliya oo dhisan oo dowladdeeda ay taagan tahay aywaa tii ay kooyd uu ku duuli jiray ninka ahaa sadaam kadibna aclab asaxraa duulaankii dhihi jiray bush bush ilab odaygii kii hadda dambe maaha kii hore oo hadda mar dhexaad baktin jiray uu halkaas ku qaadi jiray weerarka oo dalal badan oo carbeedna ay garab siin jireen qaarna ay ka gows qabsadeenoo muxuu ahay loo wada jari jiray calaaqaadka khaliijka ay calaaqaadka jari jireen waxaa ka mid ah dowladaha ka gows qabsaday eh, suudan ayaa ka mid ahayd waxaa ka mid ahayd eh, suuriya ayaa ka mid ahayd eh, maqrib alcarabi dowlado ka mid ayaa ka gows qabsadeen marka waa tii xiriirka loo wada jaray berigaas waa xasuustaan marka fidnadii ay koyt ugu duuleen maba istaaginba iyadii haakadaa dalalkii soomaaliya ka dambeysay sii soco hakada ilaa yamana had u dambeysay ciraaqdi laftirkeedii hakada marka suuriya xaaladeed waad aragtaan lubnaan waaba kasii horeysay marka waa meel fidno weyaan ciraaqda baab sahlin maaha imtiaan weyaan waa yahay weligeedna siraac uu ka jiri jiray oo qolyaha hadda shiicada ah oo nimankan la dhihi jiray safawiyiinta ismaaciil safawi ninka ahaayoo faris ama dalkan iraan saldhig u ahaa meeshii shiicanimada ugu horreeyey oo caalam alislaami uu ku faafiyey ood kula dagaalami jira dowla cumaaniya ninka saliim alawal iyo raggaas buu kula dagaalami jira halkaasay ahayd meeshaas ay ahayd marka nin sahla muxuu aha meesha ayada meel sahlan ma ahan marka haddii ay wadaadada isdhaafiyaan oo najdi intay xagga fidnada u tuuraanay najdi alcraaq ay yidhahdaan gar bay u leeyihiin haddii ayaga lasii mariyaan ay laftirkeeda waa suuragal laakiin deganaanta weligood bay ugu dhaameen aad bay ugu dhaameen iyo fidnayaridi waayahay xadiidka wuxuu leeyahay abu hurayra anahu isaga samica wuxuu ka maqlay saciid ibn abi saciid almaqburi wuxuu ka maqlay abu hurayra yaquul isagoo la bacaa rasuula nabiga wuxuu diray khaylan farda oo dulaan ah qibala najdi najdi ayuu diray fa waxay la timid oy keeneen birajulin nin oo maxbuusa oo min bani xaniifa reer bani xaniifa bani xaniifa waxaa ka dhashay ninkii nabinimadii sheegan jiray musaylimat alkadaab ayaa ka dhashay yuqaal lahu ninkaa waxaa la yihahdaa oo lasoo qabtay umaama ibnu uhaal ayaa la yihahdaa radia allahu tacala canhu ardaa sayidu ahli yamaama meesha yamaama la yihahdo oo mandiqadaas nejdi ku taalay ayuu ugaasuu ahaa ama madaxuu ahaa farubita waxaa lagu xihay bisaariyatin tiir oo min sawaal masjid masjidka tiirashiisa lagu xihay qiso cajiib badan oo qurux badan oo tusinaysa ragnimo iyo shajaacada ku jirta xitaa haddii la dili ayuu leeyahay oo marka tiirka lagu xihay nabigeenna wuxuu u yeelay xikmad wuxuu kala dan lahaa inuu islaamnimada ninkan arko ninkan ugaaska hadduu islaamana dadkiisao dhan way soo islaamayaan marka waxaa weeyaan xataa yasmaca kalaam allah wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah marka inuu ilaahay subxaana watacaala eh, sida loo caabudi iyo muslimiinta naxariista isu qabaan iyo siday alla dartiis ugu khushuucayaan iyo xaaladda ka dhexaysa inuu ogaado oo jahaaladii uu ku jira wax ka duwan oo ka qurux badan u arko ayuu nabigeena tiir wuxu ugu xihay ku yeela masjidka markii lagu xihay nabiga markuu salaada usoo galaa wuxuu leeyahay umaamu maxaad haysaa markaasa wuuu le wanaag umanhaya wuxuu leeyahay in taqtul taqtul daa dam haddii aad idisho horta nin dhiig lah oo cid u aargudda ayaa dili horta qabsan maxamedow sal allahu alay slam tan labaadna wain tafu tacfu can shaakir haddii aad muxuu ahaa aad afis aad samaysan oodi cafisana nin kaaga abaal haayo oo abaalna kuu gudi kara ayaad muxuu cafinaysaa wuu iskaga tegay nabiga sal l slam mar labaad u imaada maalintii labaad markaasaa hadalkii wax kale kuma hadlay nakhwada iyo dadnimada iyo runtii ku jira i waa nin huba in la dila laakiin wuxuu le hadii aad dishana dhiiggayga meel cidla kuma dhacayo oo rag baa iga dambeeya haddii aad cafisana nin ku abaal noqoyaa noqon maalin saddexaad nabigeen markuu yimid siduu yii markaasuu nabigen wuxu yir ala slam aliquu umaama umaama sii daaya ninkaas islaamnimada qalbigiisu ay ku dhacday laakiin isagoo xiran qasabaa aad ku islaamiyo diidayaa markii la sii daayey markiiba dafuu dhahay beer meeshaa ku taa lagu soo qabaystay wuu soo noqday markaas intuu istaaga wuxuu yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu anna muxamada rasuulu llah marka qiso dheer ayay ahayd ilaa markii dambe muxuu ahaa intuu u taga nimanka reer qureysheed uu yidhaahdo kacbadii in isagoo dawaafa ay muxuu ahaa ay arkeen marka oo weliba ku dhawaaqa tawxiidkii markaasaa yidhaheen sabaa wallaahi muxuu ahaa wuu leexdayo diinta waa ka baxay diinteenni markaasaa wuxuu yidhi ilaahay baan rumeeyey rasuulkiisa sal allah alay w slam weliba waxaa intaa dheeri uu yidhi haddii aad eh, wax alla wix idinkaga imaanaya najd oo muxuu ahaa xoolo iyo dhaqaalo iyo nicmo aad ku haysateenna ilaa nebi maxamed sala allahu alay wasalam uu amar ka bixiyo hal suus ama hal sac idinkagama imaanay halkaasaa laydin uqabatayni iyaga yaaba khatar galay nimankii in markii ninka lagu samayn xiro ay ku sigteenba marka waxaan kala jeedaa eh, masjidka marka hawlahaas ayuu qaban jiray xilliga nabigeena sala allahu alayhi waaalihi wasalam eh, baabu idkhaali اbaciiri ritiga in lasoo geliy almasjida masjidka lasoo geliye ayuu baabkan u baabay xadiidka todoba boqol toban iyo saddexaad waa xadiid saxiix qala imam nas alي amat lla akhbarna sulayman ibnu daawuud abu daawuud اlmisri waa iqa can ibn wahb cabdullahi ibn wahb weyn wa iqatu xaafiظu caabid qala akhbarna yunus ibn yaziid اlayli wa iqa can ibn shahaab maxamed shahab الzuhri ahiqaة اxujaةu ahabtu can cubaydilah ibn cabdilah ibn cutba ibn mascuud iqaة faqiih can cabdilahi bni cabaas ibni cabdilmualib ibni camr nebi sal slm ana rasul rasulka sal slm taafa wuxuu dawaafay fii xaajati alwidaac wuxuu ku dawaafay calaa baciirin rita riti dushii nabiga asagoo saaran ayuu nabiga dawaafay sala allahu calayh waali wasalam yastalimu rukna rukn اlyamaaniga amaba xajar asadku wuxuu nabigu ku taabanayey uu ku salaamayey bimixjanin bakoora mixjanka waxaa usha saas madax hore ka qaroofan oo saa maxaa u leexsan ayuu nabiga saa ugu salaamayey ila meel kor uu saaran yahy mogta marka in xajarka la taabto ama la dhunkadana aswadka khaasatan waa hadiga nabigeena sal allahu alayh wasalam nabigeen wuxuu caddeeyey qofkii dhunkada ama salaama oo xaq iyo rumayn uu rumaysan yahay inuu dhagaxi waxbana taraynin waxbana muxuu ahaa eh, dhibaynin laakiin hadiga nabigeena iyo nabi kudaysho ala sl slam iyo a muxuu ahaa u sameeyo in maalinta qiyaama uu umarkaa kici doonayo nabigeena cadey sal allahu alayh ali waslm laakiin qofka hadduu qof muslim dhibaa maya haddii meesha ciriiri ay tahayoo qof muslim neeftaad ku xoraysa amaad dhibaataynaysa amaba dhib lagu geysana maya laakiin meesha haddii ay fursad kuu taalla waa inaad muxuu ahaa aad ka faaidaysato annahyu reebid liska reeb iyuu baabkan u baab yahay can ilbeyci beyci washira bee shira weyaan albeyc shira becshirada aad aragteen waa albeyc washira oo laisu geeyey fi lmasjid masjid gudihiisa lagu ganacsado wa can itaxalluqi in xilqada iyo meelo eh, fadhi saa u wareegsan la sameeyo qabla salaat اljumcati salaad jumca ka hore ayuu baabkan u baabiyay in laisu diiday xadiidka todoba boqol toban iyo afraad waa xadiid xasana qaala alimam nas aleyh raxmat ullah ahbarana ibrahim ibn isxaaq alxandali ibn raxwey weyaan qaala ahbarana yaxya ibn saciid alqaطaan waa imaamkii ibn cijlaan maxamed ibn cijlaal madani weeyaan waa saduuq saduuq weeyaan laakiin cilad ku dhacdayaa jirto oo axaadiista abi hurayre xaggiis uu ka wariyo waa iska dhex galeen yani laba xadiis u isdhexgelinayaa hakada marka marba haddii abi hurayre isagoo ka warran ad aragto waa in dhinac laga maro an camar ibn شhucayb camr ibn شhucayb ibn muxamed ibn cabdilaah ibn camr ibn caas weyaan camr ibn شhucayb ibn muxamed ibnu cabdilaah ibn camr ibn caasi radia allahu tacaala canhum ninkaas waa saduuq weeyaan camr ibnu shucayb waa saduuq can abiihi aabihi aabihi waa ninke waa shucayb ibn muxamed ibn cabdillahi ibn camr isna waxaa weeyaan saduuqun awowgii oo cabdullahi bn camr ibn caas inuu ka maqlayna ood axaadiista ka warina waxaa weeyaan waa lsku waa wa wa waa suganta habatat oo awowgiis oo waxaa weeyaan cabdullahi eh, bn camr ibn caas uu soo gaaray uu ka wariyay axaadiis can abiihi aabihi shucayb can jaddihi awowgii awowga waa kee marka ma maxamed ah maxamed ibn ibn cabdillahi ibn camr maya aljad aani awowga labaad weyaan awowga labaad weyaan can jadihi awowgii oo cabdulaahi ibnu camr bn caas ah marka awowga koobaad waa moxamed waa ka boodaya marka shucayb toos wuuu intuu ka booda muxuu ahaa eh, ka booda eh, aabbihii inuu ka booda ayuu awowgii boodi ya bn shucayb can abihi aabihii oo shucayb ah can jadihi awowgii oo waxaa weyaan cabdullahi bn camr bn caasi radi allahu ta anuma marka ninka la yihahdo jadiga marka la leeyahy jadiga waxaa loola jeedaa aljad الثani licamr mxuu ahaa camr ibn shucayb marka sidaa weeyaan haddii aan ku noqdo xadiidka amaba sanadka ninka koobaad wax warina waa camr kow waa saduuq abiihi aabbaha uu ka warinaana waa shucayb jadihi uu ka warinaana jadiga marka yaa jad loo yahay waxaa jad loo yahay camr jadigiisa marka muxuu noqon lahay maxamed maxamed waa laga boodi marka waxaa loo boodaya cabdulahi bn camr caasi radi allahu tacala canhuma ana nabiya nabigeena sal l slm nahaa wuxuu diiday can اtaxaluqi in xilqo la sameeyo oo saa wax loo wareejiyo ama fadhi wareegsan la fadhiista yowma اljumcati maalinta jumcada qabla salaat salaada ka hore nin walba inuu cibaadadiisa u jeesto ayaa la doonaya wa can اshiraaءi wاlbeyc iyo ganacsi fi masjid masjidka lagu dhex ganacsada nabigeena uu diiday sal اllahu alayh wali w slm marka masaajidda in lagu ganacsada baabkeeda ma aha lidalika qolyahan akhyaarta ah oo banaankan muxuu ahaa eh, wax ku ganacsada qaarkood way soo yaacayaan gudahay soo gelayaan meeshaan kabaha lagu siibtay iyo qaara halkaan soo geli haddii aanan muxuu aha cid celisa la arkin hadda dacwadiiyaa ka timid maan muxuu ahaa nin akhyaarahon hadda aan maan kusoo maray wuxuu leeyay sidii ay dadka ay weli uxaqanayaan oy dhibaato geysanayaan waa imtixaan ya naf lagama yaabo wuxuusan allo u qarin wax uu alloo qorin inay mxu dhinac ka maran lagama yaabo fataquu اllah waajmaluu fi alb si sharaf lah oo karaamala qofki inuu muxuu ahaa risiq ilah waraasada ayaa la rabaa laakiin si mubtadal ah oo sharaf darro ah oo xataa salaadii oo lagu jiro waa xaaraan markaas oo kale salaadii oo lagu jiro qofki inuu ganacsado waa xaaraan qowlan waaxidan wuxuu qaadana marka waa muxaram dadkaas marka waxay u baahan yihin in aad loo wacdiye wacdintana de adinkaa laydinka rabaa ila cilmiga adinkaa barateen iyo diintii hala wacdiye niminka nin walba war itaqi lah hala yihahda risiq waad helaysaa si kale muxuu ugal waayahay baabu nahyi reebid liska raba baabkan u baabi can tanaashudi alashcaar gabayga in laisugu dhex tiriyo fi lmasjid masjidka masjidka dhexdiisa in gabay laisu tiriyo oo waxaa weeyaan nin walba kan kale gabay u tiriyo oo laisugu gabyo in la diid ayuu baabkan u baab yahay waa yahay xadiidka toddoba boqol toban iyo shanaad waa xadiid xasana qala imam النسائي عليه رحمة الله أخبرنا qتيب بن سعيد بن جميل من طريف البغلاني قال حدثنا ليث بن سعد الإمام المصري عن بن عجلان محمد بن عجلان المدني haddaan soo marnay can camr bn شhucayb can abihi can jadihi أna النabiya nabigeena salى الlahu عalيه waslm naha wuxuu diiday can tanaashudi الأshcaar gabayada in laisugu tiriy fi masjidi masjid gudihiisa ayuu nabigeena diiday salى الlahu عalayhi waali waslm waaya xadiidka waxaan raacinayna qaybtan dambe الرukصة banayn lisu baneeya ayuu baabkan u baabiyey fi inshaadi الshicri gabayga in la tariyo alxasani la tiriyo alxasani ee suban ee wanaagsan ee khayrka xambaarsan fi lmasjidi masjid gudihiisa inay bannaanto dhib lahayn ayaa muxuu baabkan uu baab yahay xadiidka lix boqol iyo ama toddoba boqol iyo toban iyo lixaad waa xadiid saxiixa qala imam sn alah mat abana qtayb ibn saciid qala xadaana sufyaan waa ninke sufyaan ibn cuyayna weyaan qowla waaxida sufyan ibn cuyayna weyaan an الzuhri can saciid ibn musayab qaala mara cumar intaba uma bahnidin waa raggii aad wada taqaaneen qala wuxuu yidhi mara cumaru sayid cumar ayaa soo maray bixasaan ibnu haabit ayuu soo maray shaaciri rasuli lah sal slm wa huwa isagan yunshudu ama yunshidu uu tirinaa fi masjid masjidkiisa uu gabay ku tirini falaxada ilayh markaasu saa u milicsaday laxdiga waxaa weeyaan waa milicsiga caranta ay ku jirta milicsi iska caadi oo saa maahane waa milicsi qofki indha indhaha in lagu guba amaba gadaal dambe qorqor loo eego oo muxuu aha waxaad wada inaad wax saxan ay ahayn la tusiyo falaxada ilayhi markaasuu si yar indhakuur ah uu u milicsaday fa qaala wuxuu yidhi qad anshadtu fiihi qaaladaas yaa iskala xasaan baa dhihi qad anshadtu waan ku gabyey iihi masjid wa fiihi masjid gudihiis uu ku sugan yahay man huwa khayru minka mid kaa khayr badan yaa ka khayr badan marka cumar nabigeena sal ا slm iyo abu bakr uma kadibna iltafata ilىa abu hurayra markaasuu ninka la yihahdo xasan ibn saabit abu hurayra ayuu saa u milacsaday faqala wuxu yidhi asamicta miyaad ka maqashay abu hurayrow rasuul rasulka al sl slm yaquul isagoo leh miyaad ka maqashay ajib xasanow ajib canii ajib ka jawaab canii xaggayga oo aniga warka aan sheegi lahaa adiga gabay ku jawaab allahuma allahi ayidhu ku taageer biruuxi اlqudus ku taageer isagoo nabiga lah oo inaan gaalada u gabyo ifara miyaad maqashay wuu markhaati gashtay qaala wuxuu yidhi allaahumma nacam ilaahay baan ku dhaartaye nacam allaahumma nacam yacni xaqiiqo wey arrintayda way dhacday ayuu yidhi marka waa gabayga dheeraeda taqaaneenoo xasan ibn haabit fii saxiix bukhaari muslim meladooda hajowta muxamada baran xaniifan rasuula allahi siimathu اlwafaau marka waxaa ka mid ahay faina abi wawaalidahu wacirdi lcirdi muxamadi minkum fidaau hakilat um, bunayatii in lam tarowha tuiru naqca min katafin hakada gabay dheer oo runtii nabigeena calayh sl slam uu yidhi khalaas yacni si fiican baad u gashay uu yidhi oo nabiga aad weliba ugu ducey yani wa ruux lqudus macak wax sahlan umaynaysaan jibriil ayaa kula jiro ilaahay oo ku taageer jibriil marka gabayga marka wanaagsan oo noocaas oo diinta lagu difaaca oo xaqa lagu cadayn oo baailka dhulka lagu dhigi sida kiish muxuu ahaa abshir macadle caleh raxmat ullahi oo kale iyo kuwa la midka wax dhibaata kuma sugna laakiin kuwa cantarabaqashka macnaha aan lahayn waa kan hore oo la sheegi baabu nahyi reebid liska reebayu baabkan baabi can ishaadi dallati baadida in lagu haybaariyo amaba lagu naadiyo fi lmasjid masjid gudihiisa in aan la ogolayn ayuu baabkan u baabi xadiidka todoba boqol toban iyo todobaad waa xadiid saxiix qaal imam nasa aleyh raxmat ullah akhbarana moxamed ibn wahb alxaraani waa saduuq xaraani magaalada xaraan la yihahdo waxay ku taallaa koonfurta bari ee dalka turkiya ay ku taallaa koonfurta bari ee dalka turkiya ay ku taallaa xaraan rag badan ayaa ka soo baxay marka sheekh islam ibn taymiya alxaraani oo kale waa magaaladiisa iyo raggaan hadda noo imaan doono muxuu ahaa sanadkan ku jira محمد بن وهب الحراني صدوق وين قال حدثنا محمد بن سلمة الباهلي مولاهم الحراني وثيق وأصنع can abi cabdiamaan abi cabdiaiimdh abi cabdiraxiim khaalid ibn yaziid alumawi mowlaahum alxaraani weyaa iqa raggaasdhan waa xaraaniyiin saddexdaa ninba qaala wuxuu yidhi xadaanii zayd ibn abi unaysa aljazari lahu afraad axaadiis uu la gooni noqday ayuu leeyahay can abi zubayr maxamed ibn muslim tadrus waxaa wey saduuqun yudallis can jaabir bni cabdilaahi radi allahu tacala canhuma qala wuxuu yih jabir bn cabdilaahi jaءa rajul baa yimid yenshudu baafini dallatan baadi fi lmasjid masjidkiis ku baabin saacada iga luntay telefon baa iga lumay war telefon yaa arki tusaale ahaan haaliban ayaga waxay baafin jireen waxay ahayd hal baa iga maqan ritiyaa iga maqan iyo waxaa weeyaan sac baa iga maqan iyo ceesaan baa iga maqan weyaan o faqaala lahu rasul rasulka wuxu yuri sal slm laa wajadta alla kuma yasiro ilaahay mxuu kuma sahlo nabiga habaar intuu u qaatay ayuu mxuu ahaa ku dhuftay weyaan sala اllahu alay slam marka qofka in uu mxuu ahaa baafiyo inuu baafiyo fadhiga noocan baan kala durugna saan laiskugu dhawaado waa la diiday waxaa la yidhi halla kala durka kitaabka in laisla fiirsado waa laisu diiday mar kala yaro durka khayr lahansiiye haddii kale waxaa laga yaabaa in muxuu ahaa meel hore soo yaro durkadi waa yahay maalinta horaaba sheekh u iclaamay sooma ogeyn maalintii jumcadii waxaa la yihi si hawsha ay isugu keentoosta aad yaana laisugu dhawaanin waxaa la yidhaha tabaacud ijtimaaci ayaa waxaa weyaan coroonaha uu keenay nasأal اllaha an yubcidahu cana wacan اlcaalam wacan muslimiin ilaahay subaan ka baryana subxana watacaala meelo kale oo kuwa inkaar qaba allah mxu ku sallida oon muslimiin ahayn oon muslimiintana dhibo laakiin muslimiinta iyo inta mxuu ahaay kale oo waxaa weya dhibka aan ummadda ku haynina allah ka dhex bixiyo runtii dhib weyn ayuu coroonahan keensaday nafci weyna <laughs> dadka qaar oo uga dhiga subxaana watacaala oo xataa diin ahaan wax badan baa dadka qaar ay ugu hagaageen dad wax badanna runtii uu kharibay waa iska imtixaan min allahi ka yimid subxaana wa tacaala hmm? hmm? waa sheekh waad maqlaysaan dee muslimiinta u badan ay dheheen boqol kiiba labaatan wax dhimana muslimiinta sheekh boqol kiiba labaatan haddii muslimiinta ay yihiin kaba soo qaad boqol kiiba labaatan haddii ay muslimiinta yihiin dalkan iyaga waxayna aaminsan yihiin inaan boqol kiiba toban iyo shan kan ama toban kan sida dhabta ahna boqol kiiba soddon iyo shan ilaa afartana kan marka haddii boqol kiiba afartan aad ka tahay in markaad boqol kiiba labaatan ay muslimiin noqdaan dee waa iska caadi soo ma haddii boqol qof meel ay joogaan oo ay afartan muslimiin yihiin lixdan ay gaalo yihiin oo boqol kiiba ay dhintaan boqol kiiba afartan muslimiin ay noqonaan sooma waa sidaasu marka boqol kiiba labaatan muslimiinta inay noqdaan wax hadda ay leeyihin masaajida laiskugu soo dhawaado amaba sheekadaas iyada ah. wax maahan ee populationkii iyo dadkii ayay muxuu ahaa cadadkood yaa sidaasa ah. ama ka badan weliba saa iyada waa cadadkooda boqol kiiba labaatan ma ahane ilahay baa badbaada siiyey boqol kiiba soddon iyo shan ilaa afartan weeyaan muslimiinta laakiin cadadkooda waa la xaqiriyo been baa laga sheegi been baa laga sheegi sida dhabta ah waa sidaas maxaa yeele xeebtoo dhan nood istan oo dhan aba istan oo dhan nairobi ad aragteen magaalo kasta muslimiinta dayli hadda hali qaar baa halka kusoo islaamaya maanta qaar baan ala jooga saasay masjid walba saasay usoo islaamayaan habeen imaanin marka muslimiinta wax yar maaha lakiin cadadkoodiia ah, hoos loo dhigi ala okaadiy hoos loo dhigi kuwan laakiin xaqa haddii afka loo qabto maxaa la dhihi jiray feerho ka dilaaca mandha waxaad arki doontaan ayadoo muxuu ahaa madaxweyne oo kenya muslim kenya insha allahu tabaaraka wa tacaala biidn illahi caza wajal qofkii noolaada waa yahay idhaaru silaaxi hubka in banaanka lasoo dhigta fi lmasjidi masjid gudihiisa diidma la diiday ayuu baabkan u baab yahay inaan la ogolayn oo hubka bustooladii iyo waxyaabihii iyo sidoo kale tooridii iyo waranka iyo inaad afkiisa intaad saa usoo bixiso aad aad la laafiyooto in mxuu ahaa la diido ayuu baabkan u baabiyay xadiidka toddoba boqol iyo toban iyo sideedaad waa xadii saxiix qaala imam nasa aleh raxmatullah akhbarna cabdullahi ibnu maxamed ibnu cabdiraxmaan ibnu maswar azuhri albasri waa saduuq wamuxamed ibnu mansuur alkhuzaaci aljawaaz wax badanaan soo marnay maxamed ibnu mansuur waa shuyuukha alimaam الnasa'i weeyaan wax badan waan soo marnaa marka maxamed mansuur haddii aad aragtaan waa alkhuzaaci aljawaaz almaki waa iqa qaala xadaثana sufyaan ibnu cuyayna weeyaan qaala qultu waxaan ihi camr camr ibnu diran waa iqatu tabtun ayaa waxaan ku idhi asamicta jaabiran jaabir bn cabdillahi miyaad ka maqashay qul isagoo leh mara rajulu nin baa la soo maray bisihaamin leebab ama alaaro fi masjidi masjidka faqaala lahu rasu nabig u u sal slm khud waxaad saa gacanta uga qabataa biniaaliha aw binisaaliha cafwan khud binisaaliha caradeeda iyo meesha ay wax ka dhaawacaysoo dhuuban gacanta saa ugu qabo waxaa la diidayaa inaad intaad gadaal qabato ama dhexda qabato adoo saa u laafiyano qof muslim aad holob saa uu ku dhinto waalismogta marka nabigeena wuu diiday sal اlahu alay sl masaajidda maadaama meel ciriir lasumaan ay tahay in waxaa weeyaan wax dhibaato keensana lala yimaado lidaalika koroonaha oo kale hadda qofki koroono qabo ood ku dhaca nasal اla salaam alcaafiya hadduu masjidka yimaado ya ood masjidka intaad caad u imaad iskaga tukada iyo qof muxuuha fallaar soo qaatay oo la laafiyooda masjid gudihiisa maray yaa dhib badan ya bal warkaa sheega qofkii isagoo koroono qaboohuba masjid intii imaad halkan muxua iska dhex fadhiisto oo iskaga cibaadaysto iskaga dhex neefsado oo muxuuah dabe hore ay u socoto iyo qof fallaar inta la imaaday kadibna saa ula laafyooday masjid gudihiisa yaa dhib badan ya karoonaha dhib badan maxaa yeele fallaarta hal qof unbay ku dhacaysaa laakiin kan karoonaha muxuu ahaa eh, fallaarta waxan kala jeda hal qof baa ku dhici laakiin karoonaha waxaa weya hal mar ayuu intuu yidhahda ah, laga yaabaa ummaddan masaakiinta ah oo ilaahay cibaadadii soo dooratay in dhammaan uu wada seexiyo marka wax kasta xadiidku marka waxa laga qaadana wax kasta oo muslimiinta dhib u keensana in aan masaajida la keenin lidalika waa ti aan soo marnay ataa qofka toon iyo basal iyo soo cunay in masjidka laga fiijinayo halkaas durashaas xilliga nabiga la burin jiray sooma marka arinta asaga ayada ah waxaa weeyaan eh, sidoo kale eh, meelaha muslimiinta isugu imaanaan oo ciriiri ahna in hubka iyo waxyaabahaas eh, aanan laga taxadira ayuu nabigeena xadiidkan ku caday sala allahu alayhi waalihi wasalam waayahay tashbiik asaabici faraha in laisdhexgeliyo i masjidi masjid gudihiisa oo intasaa laysu dhexgeliye kadibna xilliga rukuucda gacmihio saa ah lagu rukuuca ayuu baabkan u baab yahay awal alamr mashruucay ahayd inta gacmaha saa laysu dhexgeliye kadibna rukuucdii badelka jilbaha la qabsan lahaa labada jilbood dhexdooda saa loo geliyo ayaa jiri jirtay laakiin markadam waa la nasakhay cabdullahi bn mascuud oo xadiidkan soo socda warin doonana in la nasakhay isagii rag kaleba dadaal dambe ay ka ogaadeen ama maba ogaaninba sidaasay xadiidkan u wariyeen sidaa weeyaan waayahay xadiidka todoba boqol toban iyo sagaalaad wa xadid saxix qala imam nas aleh ramat lla akhbarna isxaaq ibnu ibrahim alxandali ibn rahawey weyaan wa iqatu tabtun xuja qaala ambana ciisa ibn yunis ibnu abi isxaaq asabici wa iqatu ma'muun qala xadaثana acmash sulayman ibn hran iqatu tabtun mudlis can ibrahim ibn yaziid النkci wa iqaة faqiih yursil kaiira can aswad mxuu ibn yaziid الnkci waa asna iqaة mukhadramu mukhadramku waa taqana qofka soo gaaray gaalnimada xilligeedii islaamnimada soo gaaray laakiin aan nabigeena salى اllahu alayhi waali wasalam aanan arkin mukiru aqiih weyaan qaala wuxuu yidhi dahaltu waxaan gala ana anigi marka taabiciinta ayaa lagu tiraya xugun ahaan waxaan gala ana anigi iyo calqamatu calqama ibnu qas leythi weyaan waa faqiih can cabdillaahi ibni mascuud ayaan u galnay radia allahu taala an arda faqaala wuxuu yihi lana anaga wuxuu noo yidhi asalla haaulaa kuwa miyay tukadeen amiir iyo raggii ka agdhawaa nin amiir ah oo salaad dib udhigi jireen ayuu marka weydiinaya war kuwii meeshaan ahay ma tukadeen salaad dib udhigi jire ma la gaahay xilliga ay tukan jireen ama ma tukadeen asalla haaulaa kuwa miyay tukadeen qulnaa waxaan idhi laa maya qaala wuxuu yidhi qumuu istaaga fasalluu tukada dee salaaddii waqtigeeda ka bixinayaan fadahabnaa waxaana la rabaa dee markaas in aad adgooni salaadda awalkeeda tukato hadduu dib udhigaa laakiin jamacada aad xaadirto oo tadnaba ay sunno ku noqoto saas ayuu nabigeena faray sala allahu alay waslm si aad u noqonin qof muslimiinta kala jebiyey aada u noqonin khilaaf io sharna keenay lakiin asal ahaan waa loo nasteexayn hadii la kari waayo gurigaad salaadda awalkeeda kusoo tukani gadaal dambana waxaa weeyaan jamaacadii waad xaadiraysaa tadnaba sunay ku noqonaysaa fadahabnaa kadibna waxaan damacnay oon doonnay linaquuma inaan istaagna khalfahu gadaashiisa anagoo laba ah fajacala wuxuu gudagalay ama fajacala wuxuu yeelaydhah axadana midkanaga wuxuu yeelay can yamiini mid iska mariyey walaakhara kan kalena wuxuu iska mariyey can yashaa an shimaali badaxdiisa cabdullahi bn mascuud gadaalkii aan istaagnay odaan soo waday dhinacyuuna muxuu ahaa labada dhinac ayuuna joojiyey kow waa madhabka cabdullahi bn mascuud u qabi jiray jamaacada haddii lababa layahay in muxuu ahaa gadaal la joojinin oo dhinacyaha la mariy ayuu qabi jiray laakiin arrinta ayadaa ah, jamhuurtu waxay qabta ma ahan o fasala wuxuu tukaday marka bigayri aadaanin aadaan laaan walaa iqaamatin aqmid laaan fajacala wuxuu gudagalay idaa rakaca markuu rukuca shabaka wuxuu isku dhejin jiray isgelin jiray bayna asaabici farahiisa wajacala wuxuu gelin jiray bayna rukbatay labadiis jilib laakiin waa la nasakhay wa qala wuxu yidhi haakada sida maa ra'aytu rasul rasulka kar sal slm facala isagoo falay laakiin waa la nasakhay naskhigaasna ma gaarin cabdulaahi eh, ibn mascuud radi allahu ta arda xadيi toddoba boqol iy labaatanaad waa xadii saxiix qaala imam nusali ramat lla abarna isxaaq ibn ibrahim alxandali ibn rahwey qala anba'ana النضر بن الشمير وثيقة تبت قال أنبأنا شعبة بن الحجاج waa imaamka ataqaaneen can sulaymaan alacmash alacmash weeyaan haddaan soo marnay qala wuxuu yihi samictu ibraahim ibn yaziid anakci haddaan soo marnay can calqama isna waan soo marnay alaswad ibn yaziid annakci waan soo marnay can cabdillaah ibn mascuud soo marnay fadakara naxwahu xadiidka hore noociisa ayuu sheegay waa yahay alistilqaau fi lmasjid masjidka qorqor in loo saaxdo duldul saas in u dhacdo ood qoorta muxuu ahaa madax aad dhulka dhigato weliba aad lagu hays dul saarato iyo wuxuu kuso aroriyu baabkan uu baab yahay xadiidka sideed boqol iyo sideed boqol u leeyahay cujran maxaa idiin qoran todoba boqol weyaan marka sideed boqol bedela hal boqol ayuuna bootiyey todoba boqol labaatan iyo ko xadيث todoba boqol labaatan iyo ko waa xadيث صaحيiح qال imam نس عليه رحمة الله أخبرنا qتيب بن سعيد عن مالك بن أنس iمام دار الهجرة عن بن شهاب محمد بن شهاب الزهري عن عباد بن تميم بن غزية weyaan عباad بن تميم بن غزية الأنصاري waa ثقة عن camihi adeerkii oo صحaabiya cabداللahi بن cاaصم الأنصاري المازني الصحaabiي المشهوuر أنhu isaga rأى رsul رsulka ayuu arkay slى الlaه عليه وaلي وسلم mustalqiyan isagoo qorqor u jifa fi lmasjidi masjidka waadican isagoo walibi saaray ixdaa rijlayhi labadiis lugood mid ka mid a alukhraa saa isdul saartay labada lugood ayaan arkay yidhi radia allahu tacala anhu ardaa waxaa soo arooray cinda alimaami muslim min xadiidi jaabir bn cabdillaahi radia allahu tacala canhuma nabigeena sala allah alay slam inuu diiday can ijtimaali الsamaa isduduubka oo waxaa weeyaan meel qof ka banaan lakin hal maro isku wada duduuba nabigu uu diiday o waxaa kaloo nabigan u diiday sal اlah alay slam alاxtibaa fii hawbin waaxid laysa calaa farji minhu shay hal mara inaad ku doonyaysato oo kor ay ka banaanta awradaadii taas nabigeena u diiday sal allahu alay waslm soo laba maahan tan saddexaadna nabigeena wuxuu diiday calayhi salaatu salaam in qofka lugtiis intuu kor u qaado uu tan kale uu dul saaro kadibna qoqor uu saa u saaxdo nabigeena u diiday sal slm xadidka muslim xadiidkanna waxaa weeyaan waa muttafaqun calayh labada xadiid culimadu waxay ku jamciyaan waxay leeyihiin istilqaha diidmada la diiday in la nasakhay mana xoog badna hadalka asagaa laakiin waxay leeyihiin qofka istilqaha iyo qorqor jiifka u jiifta nabigeena sal l slm qaar waxay lein isaga khaas ku ahayd qaar waxay leeyihin maya eh waxaa weeyaan haddii cawrada ayna bannaananaynin oo cawrada ay asturnaani jiifkana uusan aad u dheeraanaynin in loo saaxdo dhibaato ma lahan adiga eh, waxyaabo badan ayaa culimada ay ku jamciyaan calayhim raxmat ullahi jamiica النوم في المسجد مسجد in la dhex hurda oo la dhex saaxday baabkan u baab yahay xerta ayaa u badnaan jirtay baryahan inkastoo xer masjid saaxada la arkinba xadiid toddoba boqol iyo labaatan iyo labo xermaroodii unbaa soo hartay xertii caadigeed meel ay aadeen ma naqan toddoba boqol iyo labaatan iyo labo xadiis sahih qaali imaam nasaa'i rahmatullah akhbarna ubaydillah ibn saciid ubaydillah ibn saciid aan soo marnay ma taqaanaan abu qudaamat saraqsi wa thiqatu maamuun qaala xadathana yaxya can ubaydillah ubaydillah waxaa weeyaan ibnu cumar alcumari ubaydillah ibnu cumar alcumari weeyaan iqaة habt qaal akhbarnii naafic alcadawi mowla cabdilahi bn cumar weeyaan iqa habt can ibni cumar cabdilahi bn cumar radi allahu tacala canhuma anahu cabdilahi bn cumar kaan waxaa yana mid saaxdo wa huwa isagana isagana shaabun nin da'yar uu yahay dhallinyaro ah casbun weliba iskaabula ah oon xaas lahayn ilaa ahla lahu reer uusan lahayn oo reer iyo xaas ma lahan calaa ahdi rasul rasulka zamankiisa ayuu wuxuu saaxan jiray fii masjid الnabiy sal slam ayuu iska dhex saaxan jiray dadkeena waxay dhihi jireen dibi foofay weyl uma xirna waxaa looga mmoogta ragga iskaabolada ah meesha hurdo ay ku qabant ba iska saaanayaan cid meel ay kusoo hoyaraan iyo baabkooda danka ma lahan waliba khaasatan xiliyada hore oo adduunku isku furnaayo hadda dee waa aragteen wax walba isku wada xirmeen marka xaafad meel fulan ayuu iska aadayaa saaxiibadii iskala soo sheekayni meesha iska saaxani xaafad kale haakada yani waa ka saasay ahaan jireen raggii dhallinyarada ahaa oo hore oo aad u dhalinyarayn jiray kuwan hadda jooga baryahan ayaga waxaa ku filan ya caalamka dhan ayba wareegayaan social media ku jiraan mogta mar maraykan uu tegi qofka mar yurub uu tegi mar africa uu tegi mar nairobi u geli mar muxuu aha dumar uu geli mar rag uu geli haakada markay caalamkiu saas hawadii marayaaba uma baahna inuu meelo marmaro waa yahay albusaaqu candhuuf fi masjid masjid lagu candhuufo ayuu baabkan u baabiya ama lagu tufa candhuufta xadiidka waa eh, toddoba boqol iyo iyo saddex iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qala imam nasa aleh ramat llah akhbarna qutayb ibn saciid qala xadaثana abu cuwaana wadax ibn cabd lah ashkuri wa iqaة tabt can qataada ibn ducaamat sadusi اbصri iqaة tabt mudlis can anas bn maliki radi allahu tacala an arda qala rasul qala wuxuu yihi qala rasul rasul wuxu yhi sal slm albusaaqu candhuuftuftu fi lmasjid lagu candhuuftufa khai'atu waa gaf wa kafaaratuhaa dembi dhaafkeedana dafna waa in la duuga masaajidda noocan miya maya waa masaajida boorka ahayd oo duurkaas lamidka ahayd ya quruurax iyo duur marka in la duugo weyaan saas in la sameey w hadii ay dhacdo haddii la heli kara wa lasaga tiirana ka fiican baabu nahyi reebidiskareb yuu baabkan u baabiyey can an yatanahama qofka inuu ku candhuuftufto ama xaaka tufto alrajulu qofka fii qiblati masjid masjidka qibladiis inuu candhuuf saa ugu tufo diidma liisu diida ayuu baabkan u baabiy xadiidka toddoba boqol iyo afar iyo labaatanaad waa xadii saxiix qaala imam nasaai raxmatullah akhbarna qutayba can maalik can naafic can ibni cumar intaba waana soo marayn ana rasul rasulka sal slam ra wuxuu arkay busaaqan candhuuf oo fii jidaari alqiblati qiblada derbigeeda ku yeelo ayuu arkay faxakahu markaasuu nabiga xoqay uma kadibna aqbala naas dadka ayuu usoo jeestay faqala wuxuu yidhi idaa kaana hadduu aad axadukum midkiin yusallii mid tukada falaa yabsuqanna falaa yabsuqanna yuusan ku candhuuf tufanin qibala weji u andhuuf tufanin weji meesha hortiisa yuusan candhuuf ku tufanin waay ama salaad markaa ha ku jiro amaba waxa weya salaaddu yuusan weli gelin lakin masjidka hadduu ku jiro weyaan faina allaha alweyne caza wajala weliba khaasatan faina allahadaas marka ley waa markuu salaada ku jiro qibla wajhi dhanka qibladiis ayuu ahaaday idaa salla markuu tukado xadiidkan iyo xadiidka ay aramaan ama aayad qur-aankeed alraxmaanu cala arshi istawa see lagu jamcinaya ilaahay subxaanahu watacaala joogitaanka amaba uu ahaana meesha iyada waa joogitaan yaliiqu bijalaalihi wa cadamatihi wa sulaanihi wa kibriyaihi walilaahi اmaal اaclى qoraxdaas halkaa joogta ma aragteen qoraxda meesheeda soo ma aragtid oo weliba makhluuq ilaahay ah oo marka alla loo eega aan waxba ahayn ayaa iyadoo halkaas joogta haddana markaad salaada ku jirto hortaada ka muuqata ma jirta mise ma jirto qoraxdii ayaa hebel hayso nin baa hortaada taagan qoraxdin xaggee joogtaa meeshaad ogsoontihiin adoo salaada ku jiro marka daaqadda furo hore markaad furato qof halkaa taagan ama ku ganacsanay qoraxdi ma haysaa mis ma hayso qoraxdi mesha ma joogtaa mis ma joogta way joogtaa haddii makhluuq bini aadam ay ka suuragelaysa iyadoo halkaa joogta inay meel walba hortaada joogta famaa baalukum birabbi alcaalamiin ya maxaad umalaysaan alla subxaanahu watacaala marka baabkaas waa baabu sifaat oo waxaa weeyaan sidii ay u aroortaya loo rumaynaya min hayri takyiifin walaa tacطiilin walaa tashbiihin ya looma dhawaanay baabka isaga sida ay tahayna waa loo rumayna baabkaas baab laga hadla maaha alraxmaanu cala arshi istawa waa yahay marka xaaladaas ayada marka candhuuf hore u tufin weyaan candhuuf hore u tufin iska ilaali baabu dikri nahyi nabi nabiga reebitaanka u reebay sheegitaan la sheegay ayuu baabkan u baab yahay can an yabsuqa inuu ku canufto arajulu qofka bayna yaday hortiisa aw can yamiinihi ama midigtiisa wa huwa fii salaati isagoo salaad ku jiro xadiidka todoba boqol iyo shan iyo labaatanaad soo halkaa ma joogno qala imam nas alي ramat lla xadid صaxix akhbarana qutayba qala xadaثna sufyaan can zuhri can xumayd ibn cabdiraxmaan ibn cawf wa iqa can abi saciid اlkhudri radi allahu tacala canhu arda ana nabiya nabigena sal sl ra wuxu arkay nukhaamatan waxaa weeye nukhaamada waxaa la yihahdaa candhuufta ka soo baxda xabadka aadku culus ayaa nukhaamo la yihahdaa busaaqana waxaa weya waa taqriiban afka tan ka soo baxayso nuqaamatan candhuuf culus ama xaaka waxaa tidhahdaba fii qiblat masjid ayuu ku arkay faxakaa nabigu wuxuu ku xoqay bixasaatin qururax ayuu ku xogay dhagax yar intuu qaato ku xoqay wanaha wuxuu reeba nabigeena cala slat slam an yabsuqa rajulu qofka inuu ku candhuuf tufto bayn yaday hortiisa aw can yamiini midigtiisa wa qaal wuxuu yidhi yabsuqu wuxuu ku candhuuf tufana can yasaari bidaxdiis haddii aan la joogin meeshana carro i boorta weyaan aw taxta qadamayhi lama labadiisa gomadood aw taxta qadamihi gomadiisa hoosteeda alyusra ee badaxda intuu ku tufa ayaa sida riwaayo kale noo imaan doonta ay weliba lugta badaxda cara ku saaraya uu ku daboolaya ayuu nabiga yiri sal allah alay slam waa noo imaan doonta arrinta ayda alruqsa lilmusalli ruqso loo ruqsayay qofka dukana an yabsuqa inuu ku canuuftirto kalfahu gadaashiisa aw tilqaa'a shimaalihi ama badaxdiisa xaggeed haddii aan laga jirin meeshana ay boor tahay oo dhulkan oo kale ahayn qofka moogta mushkilada taalla qofka hadduusan fiqhi lahayn dhibaa qabsani lidaalika axaadiista in kabaha lagu tukada caddaynaa sida noo iman doonta insha allah tabarak watacaala qaar baa intay soo ordaan roogga noocan iyagoo dhiiqada dhoobadan ka soo baxay ay la soo fuulayaan maxaa yeelay nabigeena ala sl wuxuu yidhi hadduu midkiin masaajidka yimaado falyandur kabaha saha hu eego haddii muu ku arka wax yara wasaa dhulka saha u marmariyo wailaa kadibna haggalo a ku tukada xadiikaas kuula imaanaya haddii aad m warsii badaysana adal adal ya xaalad adag inay ka qabstaa laga yaaba dharbaaxda iyo karate hadduu yaqaan in muxuu ahaa loota dheer lagugu dhufta iyo xaalad khatar ah laga yaaba inay ku gaarto ayaa suuragal nacam ah. ma naqan <laughs> bal qoorta wareeji horta qoorta gadaal wareeji ha maya de isku aan isku daynab tusaale ahaan hadda soo sidaan maahi saasoo mutaf karo saa i ma dhici kartaa so <laughs> bidaxd waa tane tuwa a taqriiban so sax maan ah, bidaxda waa sax so tansootaan maaha waa halkaas soo ma jeed haye tansoosaan maaha saasaan iri xaggee joogta ya salaadan waan ku jiraa salaadan ku jiraa waa yahay hahay hahay الرqصة للمصلي رqص loo رqsay qofka tukana an yuصلi للمصلي an yبسق خلفه أو تلقاءa شiماaلihi ama bdxdiisa xadiidka لح boqol todoba boqol iyo لح iyo labaatanaad wa xadيث صحيح qال imam نس له رحمة ل أخبرna عubayd اللahi بن سعيid أبو qudامة السرقسي وyn ثقة مأمون qال xadثna يحيى عن سفyان qال xadثnي منصور بن المعتمر wa ثقة tبت حuجة عن ربعي بن xراaش ثقة cاabد مخضرم waa taabici weyn nabiga xilligiis buu soo gaar lakiin nabiga muusan arkin sala allahu alayh wali slm mkhadram ayaa loo yaqaana dadka can طaariq ibni cabdillaahi almuxaaribiy waxaa weeye ninkaas aragti iyo suxbo nabiga u arkay ayuu leeyahay radia allahu taala arda qala wuxuu yidhi qaala rasu a u yh sl slm idaa kunta haddii aad tahay tusalii mid tukada falaa tabsuqanna ha ku candhuuf tufin oo ha ku candhuuf tufanin bayna yadayk horta walaa can yamiinika midigtaada wabsuq can khalfika gadaashaa ku candhuuf aw tilqaa'a shimaalika ama dhankaada bidaxda in kaana hadduu yahay faariqan mid bannaan wailaa haakada haddii kale saa yeel wabazaqa ama wuxuu ku candhuuf taxta rijlihi lugtiisa weliba bidxda wadalakahu markaasuu lugti marmariyey muxuu ahaa uu caradii e, saaray weyaan baabu biayi rijlayn laba logood todeeba yadluku busaaqahu uu qofka canuuftiisa e, ku tirtiri amaba uu marini muxuu aha carada uu la marini xadiidka todoba boqol iyo toddoba iyo labaatanaad waa xadii saxiix qaala imam sal raxmatulah akhbarna suwayd ibn nasr almarwazi wahiqatu habt qaala abana cabdullahi bn mubaarak waa imaamkii can saciid aljurayri saciid ibnu iyaas ayaa la yihahda aljuraydi waa nin iqa ah laakiin intuusan dhimanin ka hore saddex sano ayaa waxaa weyaan isku dardarsamay can abilcalaa ibnu shakiir abilcalaa magaciisu waxa la yhahda yaziid ibnu cabdillaahi shakhiir ayaa la yihahdaa waa iqa can abihi abihi cabdullahi shakhiir wey ibnu shakhiir weeyaan waa saxaabi qaala wuxuu yih raytu rasul lahi alk sal slm tanakhaca isagoo anduftay tanakhaca waxaa weeya anduufta ka soo baxayso halkaa cuna meesha meesha ka soo baxaysa weyaan tan xabadkana waxaan idhi nuaama busaaqana waa dhuufta caadiga oo afka qaybtiisa hore wuxuu yidhi raaytu waxaan ark rasul nabig al sl slm tanaha isagoo candhuuf halkaa ka soo saaray cunaha ah fadalakahu birijlihi اlyusra lugtiisa bidaxda ah arada ku mariyey ee ark sal allahu alيh waslm baabu takhliiqi maxaa qoran takhliiq maa idin qorshoosina waana insha allah eh, beri ayaan sheegi doonaa takhliiqaas taxliiqa marka hore aan muxuuha ismoodsiiyey laakiin ma ahan waa bilkha weyaan xadiid todoba boqol iyo siddeed iyo labaatanaad waa xadii saxiix qaala imam nasai raxmat lla akhbarna isxaaq ibn ibrahim alxandari qaala xadaana caayid ibnu xabiib wa saduuqun rumiya bitashayuc qaala xadaana xumayd ibn abi xumayd aطawiil iqat اlmudelis ninkaas xamayd ibn ayd waxaa weeyaan waa iqa waa mudlis nin la yidhaha zaa'ida ayaa wuxuu ku dhaleeceeyey ood ku ceebeeyey in dadka umarada ah oo madaxda ah amiiriinta in uu muxuu ahaa la yara ya la yara qasto ayaa lagu yara ma og tahay ninka ahlu cilmiga ah oo ilaahay subxaana wa tacaala cilmiga u xambaarsiiyey dadkaas umarada iyo albaabahooda in la ag taagnaado arrinta iyada waa laga qurux badanya lidalika mararka qaar waxaad maqlaysaa kuwo kutura ku tura culimada yani culamaa sulaan hadalkaas hadal xunwa aad u xun weliba qof aalibu cilmi ah inuu waxyaabahaas ku dhawaaqo waxay keenaysaa cilmigiis inuu ilaahay barakada ka qaado oo barakalaan ay ku dhacdo ninkan culimada ah adig gafkiis yaa ku dabadhigi ninkan ahlucilmi weeyaan diinta ilahi xabaarsiin subxaana wa tacaala waa nabi maxamed alayhi salaa slaam irtigiisii cidda hayso oo annagana soo gaarsiisi waa qof daweyn markaasuu le haulaa culamaa sulaan kuwaan waa culimadii sulaanka hagafa isaga qiyaama bayna wa bayna rabbihi laakiin adiga halka qodoboo kuu furan waxay tahay haddii aad gaari karto ood arki karto inaad u naseexayso wanasu likulli muslim laakiin inaad muxuu aha culimadii aad nabdi ku tuurto isaga hataa ha qaldamo laakiin culamaa sulaan hal mar isaga waa jaahil waxba ma ogsoon markaasuu culamaa suldaan hal maru dhinac ka maraya boqol caalim oo mualafaadla oo dadka ilahay uu ku anfacay oo intaasoo muxuu aha ummad ay ka aflaxeen ayaa hal mar hal carab culamaa suldaan gacantasaa yihahda culamaa suldaan suldaanka culimadiisa war maxaa ku ogeysi ninka waxay timaad haysaa qaarkood mishaara inta la qabtay yaa la kala jarjaraya qaar xabsiyad ay ka buuxaan qaar waxay fiirinayaan haddii ay arrintan ka hadlaan fitnada ka dhalanaysa waa dad hadalkooda masmuuc u yahay dalka dhan inuu rogmaan laga yaaba oo fasaad aan yani cid soo qaban karta ayna jirno hadda beled annaga nagu dhacda soomaaliya oo kale inay dhacdaa laga yaabaa oo hal mar intii laisku yaaca afartan sano konton sano lixdan sanoo dambe dalki dhanba iyo macaldiintiba ay isula burburaan oo laga yaaba inuu leeyay maya ilaahay baa bedeli doona kan ilaahay baa soo qaban doona bal ukaadiy waxaa laga yaaba inuu guri ugu tago alla baad ka cabsati gaanqabaad tahay bala allah kugu riday waxaad maadhaafti oo laakiin m waa laga dhegeysan ayna jirin qaarna xabsida ay ugu jiraan qaarna dadoodii waxoodaya laga baqaya oo le haddii kan la xiro waxaa laga yaaba inay bala marka adiga maxaa ku ogeysi culama suldaan dhag hal mar <laughs> yani waa imtixaankana haysta marka aalib cilmi qofka aduu marba yahay carabkaada ahlucilmi ha ka badbaadeen haddii kale wallaahi uma billaahi uma tallahi waxaan u dhaaranana waxaan ogsoonahay oon wax badan ka akhriyey aladiina yaqacuuna fii araadi اlculamaa culammada cirdigooda dadka ku dhacaan oo dalabata cilmiga baraka la'aanta ilaahay subxana wa tacala cilmigooda ku riday iyo kuwa annagaan aragna xataa oon soo gaarna abadan lagama yaabo inaad ilahay barako u yahay si kasta hadduu macluumaad u helo cilmigiisa qiiquma waa qiiqaya waa xaqiiqa weyaan waa naga leexiyo barakama yeelanay wax ahar uu ka tagaa lama arko lidalika waxay dhahaan luxuumu اlculamaa'i masmuuma culimada hilibkooda waa sun wa sunnat اllaahi fii muntahikiha macluuma ilaahay jidka aad u jeexay dadka culimada hilibkooda cunana oo daaqana sunnada iyo jidka alla aad marina wa la yaqaano waa waaba wax ad weligeedba jid la yaqaano waa yani waxaa laga yaabaa qofka inuu ridooba gaalnimo inuu ku dhacay u badanta islaamnimada waa ka bax waxaa laga yaabaa isagoo muxuu ahay sawaran oo siloon oo cilmina xambaarsan laakiin cilmi barakala aan ahayn oo cid wax ka dhegaysanay iyo cid cilmi ku difaaci jiro inuu ummadda dhex socdo ood muran iyo qajac ula taagay waxaa laga yaabaa in muxuu ahaa uu cilmigii dhanba laga siiba ood noqdo qof jaahil ah marka carabkaaga haddii aad cilmi rabto barakaysan carabkaada culimada ka ilaasho kii aad khalad ku aragtana waxaa weeyaan u taga u naseexay ila waa nascigu kuu leeya laakiin aad meela la taagnaato culamaa sulaan culamaa sulaan aad tidhahdo allahu akbar aroorta martabadooda soo gaar aad culamaa sulaan dhahdeed ayagana dee ma ahan macsuum oo hadda mali markaan saa leenahay culimada inay macsuum yihiin ma dembi waa ka dhaca qalad waa ka dhaca qaarba waxaan ku keenay marka ninka la yidhah xumed ibn abi xayd awiil nin raggiisii saaxiibadiisa waxay ku yara inaad salaadiinta ka yara agdhawaa ay ku sheegeen alimaam shawkani caleyh raxmat ullaahina wuxuuba qabaa in salaadiinta laga agdhawaado haddii adiga aad kaaga dhawaani ibliisa kaaga dhawaani oo beloo dhan muxua u qurxini oo fashaadini oo ummadda ku diri oo ku layni oo diinta ilahay ku bedeli adiga marka cid kaaga haboon inaad gacmaha qabato dheceliso wax kugu dhaama la hadlay lidalika wuxuu alifay risaale la yidhahdo rafcu اlasaaطiin can abwaabi الsalaaطiin oo kitaab yar ah ayuu alifay imaam sheekh ibn cuthaymiin caleyh raxmat ullah ayaa dhowr cajal ku sharxay marka maadaama ay xaaladda noocaa tahay inaadun ayr un laakiin shaki ma lahan kuwa culimada cilmiga sheeganaan qaarkood oo ninka xaakimka ah baailka uu ku dhacay iyo diinta ilaahay bedelitaanka bedela iyo xumaanta uu samaynaa u qiil bixinaan kuwaas iyaga laa karaamata lahum wax karaama ah haba yaraatee nin baa mandhooda wuxuu la soo istaagay haddii aan arkuu yidhi aniga yacni xaakimka iyo amiirka iyo madaxa oo soddon daqiiqa life tvga in soo fariisa life u zinaysana kuma inkirayo dhaniga balka warwaas kuma inkirayo youtube-kay ku jirta cimaamadu xihan yahay oo garki intuu leeg kaala arag <laughs> oo sheekhnimo sheegan waxaas ma waxa marka la dhegeysan karaa kuwaasna kuwa aan saxayna maaha la socda laakiin kuwaas dartood in muxuu ah culimadii iyo ahlu islaamkii iyo dadkii diinta ilaahay subxana wa tacala u taagnay lagu jaaifay sax maaha sax maaha marka qofka inuu aada iskaga ilaaliyo calumuum sukuut aw nus ama naseexay ama aamus cay iyo wax ka sheegitaan waba waxbana kuma kordhinaysa cilmigaada barakada ka qaadi waa yahay qala imam nas alي ramat lla abarana isxaaq ibn ibrahim qala xadaثna cayd ibn xabib saduq rumiyat shay qala xadaثna xumayd bn abi xumayd الطawiil wa iqaة mudlis can anas bn maliki radi allahu ta arda khadimi rasul lah sl sl qal wuxu yhi ra'a rasullah nabiga wuxu arkay nuqaamatan xaaka ama qaaxa fii qibla masjid masjidka qibladiisa ku taalo faqadib wuu carooday xataa xmara wajhu ilaa wajigiis uu ka casaada nabigeenan markii u carooda wajigiis uu casaan jiray faqaamat imra'atun haweeney ayaa istaagtay meel ansaari reer ansaareed ayaa istaagtay faxakathaa markaas xoqday wajacalat waxay yeeshay makaanaha xaakada meesha ay ku taallay khaluuqan catar aroos catarka nooc ugu qaalisan ay meesha saartay faqala rasul u sl sl ma axsana haada arrinka ay samays maxaa ka wanaag badnaaday yani wanaag wax wanaag badan bay samaysa alqowlu cinda dukuuli masjidi wa cinda alkhuruuj minhu markii masjid la soo gala qofku wuxuu dhihi iyo markuu muxuu ahaa ka baxa ayuu baabkan u baabiyah khaluuqi way catarayn weyna cataraynti waa marka catar aroos ayuu dhihi jiray sheekheena sheekh maxamed calkhir aleyh raxmat ullahi markuu khaluuqa ka hadlay ninkii muxuu inta caaisho iyo markay nabigeena intay halkaas timaha saa laga dhahaa waqtiga xajka kadibna uu khaluuqa asaa u saaraysay iyo waxaa weeye cabdiraxmaan bin cawf markuu eh, dullani cala suuq yiro suuqa tagay kadibna uu nabiga calaih sla slaam aar muxuu aha ahara khaluuq uu ku arkay atar arooska ayaa wuxuu yidhi ma guursatay markaa markaasa wuxuu yidhi weliimadii ama meherkii maxaad bixisay wasan nawaat marka wuxuu yidhi alah slaam baaraka allahu laka aw lima low bishaat marka khaluuqa marka takhliiqa marka waxaa weeyaan waa catarayn oo masjidka la cariyo had waad aragteen masaaida sida loo carina iyo wax qurux badan aadna waa loogu baahanya aadna waa loogu baahanya wya alqwl cinda dukuuli masjid masjidka marka lasoo gala wii la dhihayo baabkan u baabiyay wa cinda alkhuruuj minhu marka laga bixi xadiidka todoba boqol iyo sagaal iy labaatanaad waa xadis saxix qaal imam sal ramatullah akhbarna sulayman ibn cubaydillaahi alghaylaani albasri saduuqu weyn qaala xadaana abu caamir abu caamirkan ma taqaanaan waa cabdimalik ibn camr alqaysi waa iqa qaala xadaana waxaa noo waramay sulaymaan ibnu bilaal taymi waa iqa can rabiica ibn abi cabdiraxmaan wa iqatu faqihi mashhuur saas weeyaan can cabdilmalik ibn saciid alansaari wa iqa qaala samictu waxaan ka maqlay abaa xumayd asaacid asaxaabi alansaari weeyaan iyo wa abaa usayd malik ibnu rabiicata alansaari labada waa laba ninoo saxaabada nabigana ka mid o ree ansaariyeed yaquulaan iyagoo lah qaala rasul rasulk wuxu yih sal slm idaa dakhala axadukum almasjid midkiin masjid hadduu soo gala falyaqul ha yihahdo allahuma allahyow iftax ii furli aniga abwaaba raxmatika naxariistaada albaabaheeda waidaa kharaja hadduu masjid ka baxana falyaqul ha yihahdo allahuma allahyow asaluka waxaan ku weydiisanaa min fadlika fadligaadan ku weydiisanaa hada wallahu aclam wsala allah wslm cala cabdi rasul mustafa